alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wاlmu'minaat mowduuca muxaadaradu waxa uu ku saabsan yahay guurka ayuu ku saabsan yahay oo fadlu الzawaaj wa fawaa'iduhu wa cawaa'iquhu wa xuluuluha marka la eego waa cunwaan ballaadhan waayo dee adilada fadligiisa ku soo aroortayna waa badan tahay fawaa'iddiisuna waa fara badan yihiin dhibaatooyinka hortaagan iyo xalka looga warrami karaana waa badan karaan iday ku kala duwan yihiin kolba meesha la joogo oo laga yaabo meelba caqabaad inay jiraan haddana mawduucu wuxuu badnaan doonaa qaybaha hore bal xagga dambena waxbaynu ka tilmaami doonnaa insha allahu tacaala ugu horrayn guurka sharciga ah baynu khaas ahaan uga warramaynaa waayo waxaa jira anwaac kala duwan oo markaa la samayn jiray baa jira sida xadiidkii caaisha uu sheegaayo ee bukhaariga ku soo arooray inay caaisha tidhi radia allaahu canha wa ardaaha kaana anikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaa waxay tidhi guurku wuxuu ahaan jiray wakhtigii islaamnimada ka horraysay afar nooc buu ahaan jiray mid wuxuu ahaabay tidhi nooc la yidhaahdo istibdaac oo nin baa gabadh guursanaya waa gaaladii baa samayn jirtay markuu gabadhaa guursado ayuu u diri jiray inay markaa niman u tagto oo ay nimankaasi ay habeenna soo haystaan dabeedna ninkaasi uma dhowaan jirin ilaa gabadha uur lagu ogaado noocaas waa samayn jireen bay tidhi caaisha wakhtigii hore ee islaamnimada ka horraysay gaaladii waxyaalahay samayn jireen bay ka mid ahayd markuu ku ogaado caloosheeda inay wax galeen markaasuu isaguna u tegi jiray oo markaa la macaamili jiray nooc kale waxay tidhi waxaa jiri jiray gabadh baa waxaa u tegi jiray dhowr nin oo jamac ah baa isu mari jiray marka ay ilmo dhigto ayay isugu yeedhi jirtay markaasay odhan jirtay waxaad samayseen waa ogeydeen kay doontay dabeed ku sheegi jirtay mar haddii arrinkaa ay wada sameeyeenna mid diidi karayay ma jirin kayadu doonto bay haleeshin jirtay waxaa dhici jirtay wakhtiyada qaarkood in loo yeedho nin yaqaana hidda sooca dabeedna markaa ku u ekaansha badan yahay buu ku sheegi jiray dabeedna sidaasuu ku qaadan jiray mid kale wuxuu ahaa nooc kale dumar iyagu markaa babliga ah, oo calamo iska leh oo la yaqaano oo ciddii doontaa u gasho oo jidhkooda sidaa ku gado ku iibiya kuwaasaa iyagu kay doonaan bay hadhow qabsan jireen saddexda noocee kale ee saddexduba zinada ay yihiin markay sheegtay ayay waxay tidhi wa minhu nikaaxu nnaasi alyowm waxaa ka mid ahaa nooc ah guurka maanta dadku hadda isguursadaan mid la midaa jiri jiray oo gabadha markaa in la doono oo cidda weligeedaa laga doono oo dabeedna markaa uu meheriyo u guuriyo meherna loo yeelo sidaas yadaaynu ku guursado marka kaasaa wuxuu yahay azawaaju sharci guurka sharciga ah waxyaalaha kale markaa sharci ma aha markaynu leenahay fadlu zawaaj waxaynu uga jeednaa fadlu zawaaji sharci baynu u jeednaa guurka sharciga ah fadligiis waayo waxyaalaha kale fadiila kuma sugna guurka sharciga ana adilo badan baa ku soo aroortay oo fadligiisa markaa tilmaamaysa guurka sharciga ahi waa shariica ilaahiya waana sunno nabawiya waa sunna nabawiya waa sunno nebiga loo nisbeeyey calayhi salaatu wasalaam waana daruura bashariya ama waa daruura ijtimaaciya waa arrin bulshadu aynay ka maarmayn oo waxa weeye baahi aada ay u baahantay waa waxa aadamiga ku abuuran waa sunna kowniya oo ashyaada makhluuqaadkee jiraa ilaahay wuxuu u yeelay haalibkooda labadaa nooc wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun xataa noolayaasha arlada ku dhaqan iyo hadday tahay nabaataadka iyo dhirta iyo hadday tahay xayawaanaadka arlada ku dhaqan dhammaantood waxaa laga dhigay laba nooc tarantoodu saasay ku dhacdaa xataa dhirta waxaa laga dhigay laba noocoo waxay leeyihiin ubaxyadoodu mid lab iyo mid dhadig geedku markuu waxa weeye uu midho bixinaayo waxaa jira tallaal baa jira qaar waxaa ugu filan tallaalka dabayshaa ugu filan oo dabayshaa soo martay nooca lab ee deedna nooca dhadigna maraysa ayaa bacriminta ugu filan sidaasuu ku midho bixinaya qaarkoodna waxay u sii baahan yihiin in dadku farsamo sameeyaan ay isugu bacriminayaan oo isugu tallaalayaan oo ubaxyada nooca lab markaa la soo qaadayo oo lagu garaacayo yacni markaa nooca dhadig kadibna markaa waxaway la dhex gelinayo haddii la doono laanta inta la kala jeexo la dhex gelinayo sida geedtimireedka oo kale marka maadaamay sidaas tahay sida tarantu ay ku dhacdaa ee ku timaadaa dariiqa sharciga ahi waa zawaaj kaas weeye marka habbaa laynoo yeelay habkaasaa lagu talagalay habkaasaa loo sharciyeeyey dadku inay ku tarmaan guurka waxaa ku sugan waxyaalo badan oo markaa waxa weeye wanaagyaalaa ku jira waa aaya min aayaati illaah waa calaamad lagu aqoonsanayo ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa calaamad lagu aqoonsanayo wey allah wuxuu yidhi wa min aayaatii an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxmah calaamaadka ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanaayo waxaa ka mid a inuu ilaahay idinka aawadin u abuuray oo nafihiinna xaggooda ka abuuray yacni lamaanayaal oo dumarka waxaa laga abuuray raggaa laga abuuray wa khalaqa minha zawjaha xawaa waxaa laga abuuray aadam feedhiisaa laga abuuray wa jacala minha zawjaha iyo wa khalaqa minha zawjaha waatuu ilaahay qur'aanka ku sheegay marka shay aadam ka mida laga abuuray shayga ka midkee laga abuurayna waa feedha aadam calayhi asalaam oo ina almar'ata khuliqat min dilacin acwaj waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam gabadha waxaa laga abuuray feedh qalloocan baa laga abuuray fain istamtacta biha istamtacta wa biha ciwaj haddaad markaa ku raaxaysato waxaad ku raaxaysanaysaa iyadoo qallooc ku sugan yihi wain dahabta tuqiimuhaa kasartaha wa kasruhaa talaaquha haddaad doonto inaad toosisana waad jebinaysaa waxaana jebin u ah oo jebinteedu ay tahay talaaqa la furo ayaa u jebina waxa uu ilaahay idinku abuuray lamaanayaasha oo idinka idinka abuuray litaskunuu ilayha si aa ugu xasishaan waxay culammadu yidhaahdeen haddaan markaa innaga laynaga abuuri lahayn oo aadam aan laga abuuri lahayn ee nooc kale laga abuuri lahaa sukuunkuma yimaadeen oo laguma xasileen haddii jin laga abuuri lahaa ama wax kale laga abuuri lahaa naftu waa ka didi lahayd laakiin maadaama isku nooc la yahay oo bacdi inaga mida ay yihiin waa la isku hiilayaa waa lagu xasilayaa lagama didaayo lagama firdhana wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma wuxuuna ilaahay ka yeelay dhexdiinna jacayl iyo naxariis buu ka yeelay inna fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegay inuu guurku nicmo ilaahay yahay nicmadaana ilaahay ugu gallad sheegtay addoommada oo ugu manno sheegto wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wa jacala lakum min aswaajikum baniina waxafada warasaqakum min alطayibaat ilaahay wuxuu yeelay oo idinka aawadin u yeelay nafyihiinna xaggooda wuxuu idinka abuuray aswaajan lamaanayaal buu idinka abuuray wa jacala lakum min aswaajikum baniina waxafada wuxuuna idinka yeelay ama idinka abuuray xagga marka lamaanayaashiinna inamo ayuu idinka abuuray waxafadatan iyo hablo ayuu idinka abuuray ama waxafadatan qaar marka ay sii dhalaan oo tafirtooda ah ayuu idinka abuuray haddii xafadatan lagu fasiro in laga tilmaamayo awlaad ulawlaad banina waxay noqonaysaa inay hablihiina u soo gelayaan min baabi takhliib haddii la yidhaahdo waa xafadatan hablaha loo jeedaa oo shaqada ay shaqaynayaan oo khidmaynayaan baa xafado loogu itlaaqay markaana waxay noqonaysaa iyo inamadii labadaba in la xusay oo la sheegay waxaanu ilaahay u sheegayaa suu inoogu manno sheeganaayo manno sheegadkuna wuxuu ku yimaadaa nicmo ayuu ku yimaadaa shay nicmo ah guurka ilaahay wuxuu u sharciyeeyey ugana raalli noqday nebiyada iyo rasuullada qaalibkooda walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaaja wa ilaahay wuxuu sheegay waxaanu soo dirnay rasuullo ayaanu adiga hortaa soo dirnay nebi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam waxaanu rasuullada u yeelay lamaanayaal yacni haween ah oo markaa ay qabaan iyo tafiir baan u yeellay marka khaalibka rasuullada saasaa loo yeelay waa jirtaa si naadir ah oo dhif ah in rasuullada qaarkood ama nebiyada qaarkood aan tafiir loo yeelin ama inaan markaa loo yeelin dumar ay qabaan aan loo yeelin oo nebi yaxye oo kale waa laga reebay wa sayidan wa xasuuran wa nabiyan min asaalixiin wa xasuuran culammadu waxay yidhaahdeen waxasuuran culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa midaan dumarka u tegin buu ahaa oo naftiisa u diiday inuu dumarka u tago saas aawadee ma guursan loogamana jeedo inaanu hamad lahayn lagama tilmaamaayo waayo culammadu waxay yidhahdeen taasi waa nuqsaan ee isagoo hamadii leh inuu iska daayo ayaa waxay noqonaysaa kamaal hadday mashruucu ahayd mashruucna waa u ahayd marka sharcigii isagaa u khaasa buu ahaa oo loo sharciyeeyey oo shareecadiisa ay u furnayd inuu cibaadada ku gaabsado oo iska daayo guurka arrin sharcigiisa sidaa loogu sharciyeeyey buu ahaa laakiin shareecadeenna taasi kuma sugna inuu ruuxu isagoo hamadii leh oo yidhaahdo cibaado inaan qaabilayo daraaddeed baan isaga daynayaa guurka iyadoo maanic kale u diidaya aanu jirin asbaabtu ku guursan lahaana ay xaasil tahay inuu sidaa uga tagaa innaga mid laynoo sunneeyey ma aha oo fadiila ay ku jirto saynu dib ka sheegi doonno waxay kaloo yidhaahdaan culammadu inkastaan nas loo hayn ciise bnu maryam laftiisu ma guursan marka culammadu waxay yidhahdeen haalibka nebiyada iyo rasuullada ayuu ilaahay u yeelay aswaaj iyo haweenay qabaan iyo tafiir uu yeelay marka sunnatu lambiyaa inay tahay baa laga qaadanaya waa sunnadii nebiyada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii bay ahayd siduu nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam ama ana aniga miyaa fa anaamu wa aquum وأfطر وأصuم وأتزوج النساء fmن رغب عan suنatيi falaysa minii nebigu wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam anigu marna waa seexdaa marna waa kacaa mar waa afuraa marna waa soomaa oo soon keliya isuguma bixiyo maalin kasta habeen oo dhanna kicitaanaan salaad u kacayo isuguma bixiyo ee waxa weeye xaalba si sameeyaa dumarkana waa guursadaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman ragiba can sunnatii falaysa minii kii sunnahayga iska nacaa igama mid aha oo dariiqadayda iyo hadyigayga wanaagsan kuma sugna ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka sunnadii nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa yahay aayaddan aynu akhrinay walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wa duriya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen gaalada qaar baa ku ceebeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dumarkii badnaaye uu guursaday markaasaa waxay yidhaahdeen ciise iyo muxamed waa kala tegan yihiin ciisena waxa weeye cibaadadu u go'ay oo maba guursan muxamedna dumar fara badan buu guursaday marka hadduu nebi ahaan lahaa muxuu isaga dayn waaye dumarkan badane uu guursanaayo oo cibaadada ilaahay u qaabili waayo markaasaa aayaddan lagu radinayey oo hadalkooda loogu jawaabayey iyadoo la caddaynaayo nebiyadu inay markaa guursan jireen iyo rasuulladu waxaana jira rasuullo ka guur badnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa jiray oo uu ka mid ahaa nebi sulaymaan oo ka mid ahaa haatii ay soo aroortay xadiiska saxiixa laatufanna alleylata calaa tisciina imra'a riwaayaadka qaarkoodna tisciina imra'a qaarkoodna waxay sheegaysaa mi'at imra'a caawa waxaan isu marayaa buu yidhi ou ku dhaartay sulaymaan toddobaatan dumaraan caawa isu marayaa aan mid walba u tegayaa riwaayo labaadna waxay sheegaysaa sagaashan dumaraan isu marayaa riwaayo saddexaadna waxay sheegaysaa boqol dumaraan isu marayaa oo mid waliba ay markaa eh, keeni doonto bimacnaa dhali doonto inan ilaahay waddadiisa u jihaadaaya saddexda riwaayaba ta toddobaatanka sheegaysa ama sagaashanka sheegaysa ama boqolka sheegaysa mid walba waxay sheegaysaa cadad badan in sha allahu ma odhan waa ilaawey sulaymaan ma odhan in sha allah nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu odhan lahaa in shaa allah sidaa uu sheegay u dhici lahayd oo dhammaantood waxay wada dhali lahaayeen mid walba inaan jihaada ayaa mid waliba dhali lahay oo habeenkaa caloolgeli lahaa xadiiskana wuxuu ku sugan yahay saxiix uu ku sugan yahay marka waxaa laga qaadanayaa nebiyo ka guur badnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay jireen marka wax lagu dhaleeceeyo nebi maxamed ma aha calayhi salaatu wasalaam qaar baaba dee gaadhsiiyey kuwa indheergaradka gaalada isku sheega ayaa qaarkood waxay yidhahdeen maxamed wuxuu la yimi oo dhammi waa wada wanaagsanaayeen marka hal mid laga reebo mid baa caynkaa yidhi middaana wuxuu ka dhigay waa dumarka dhowrka ah in la kulmiyo guur lagu kulmiyo arrinka ku saabsan mooye inta kaleoo dhammi waxay yihiin wax wada fiican laakiin taa la uu sheegayo lafteeda wax ceeb oo ku sugani ma jiro iyada lafteeduna waxay ka mid tahay wanaagyaalka shareecada islaamku ay la timi ayay ka mid tahay laakiin iyagaa fahamkoodu markuu qalloocday baa wixii qumanaa wuxuu ugu muuqanayaa wax qalloocan qad tunkiru alcaynu daw'a shamsi min ramadin wa yunkiru lfamu tacma almaa'i min saqami yacnii indhuhu waxay qoonsadaan aragtida qoraxda markaasay waxay yidhahdaan qoraxdii ilayskeedii maanta maxaa ka siya qoraxda ilayskeedii waxba kama sii ahee adiga indhahaagaa wax ka sii yihiin indhihii daaf kaga dhacay ama bakooro kaga dhacday aawadeed buu markaa ilayskeedii u qoonsanayaa wa yunkiru lfamu tacma almaa'i min saqami afkuna wuxuu qoonsanayaa biyaha dhadhankooda xanuun ku sugan daraaddii buu u qoonsanayaa ou leeya biyuhu maanta qadhaadha biyuhu ma qadhaadha laakiin adigaa xanuun kugu sugan yahay oo macaankii uu qadhaadh kuu dhadhamaya yacni sidaa xaalkood weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha wanaagsan ee shareecada islaamku ay la timi ee faraha badan le bay ka mid tahay wax dhaliila iyo xumaanoo ku suganna ma jiro waayo marar badan waxaa dhacda dumarku inay ka bataan ragga ayaa dhacda haddii waxa weeye markaa tacadudka aan la bannayn lahayn waxaa ka imanaysa marka waxa weeye dadkii inay doonaan shahwadoodii si kaleoo xaaraana inay ku gutaan oo markaa zinada iyo xumaantu ay farabadataa ka iman lahayd marar badan dumarkaa badan aakhiru zamaankana waa laynoo sheegay inay sii fara badanayaan dumarku oo ragguna yaraanayaan waxaa kaloo jirta raggi iyagoo tiradoodu yar tahay haddana mid waloo markaa qaan qaangaadhaa guur uma diyaar aha waayo dee kharashyaa laga rabaa saas aawadeed yacni mid kastaa miduu diyaar yahay maaha laakiin gabadhii hadday markaa weynaato yada markaa waxba kama xidhnaa oo markaa waxa weeye guur yani wax markaa ka mancinaya oo maal baanad haysan ama wax la midoo u diidaya ma jiro waa midda kale waxyaalo badanoo cawaarida ku imanaya dumarkii hadday tahay yani markaa dhalmada hadday tahay xaydka hadday tahay nifaaska hadday tahay cawaarid badan baa ku imanaya cawaarid badan ayaa ku imanaya qaar gaalada ka mid ah waxay yidhaahdeen ninkii haddii loo banneeyey afar dumar ah maxaa gabadhan loogu bannayn waaye afar nin cadaaladdu mayn iyagana in afar loo banneeyo ya waxaa la odhanayaa ta noocaasa eh, dumarkii mid rag wadaagi kara maaha waayo nasabadii baa isku qaldamaya gabadhiina dhowr nin kama dhaxayn karto haddii waxa weeye ilmo ay dhasho ilmuhu kuu raacaya nasabkii siduu markaa waxa weeye u kala soocmayaa gabadhi ma laha afar raxim oo kala duwan mawdica markaa waxa weeye ubadkii uu gelayaana oo ku sugnaanayaana waa ilmogaleenka gabadha weeyi ninkii laakiin ikhtilaadu nasab kama imanaayo waayo nasabku isagunba u sugnaanaya laakiin ilmuhu hooyada kuma abtirsadee aabbuhu ku abtirsadaa marka sidaas aawadeed dhaxaynta markaa dhowrin ay ka dhaxayso fasaad fara badan bay xambaarsan tahay oo nasabkii isku dhafmayo oo marka waxa weeye xishoodki tegaayo oo waxa weeye markaa dhibaatooyin caafimaad darri ka imanayaan yacni fasaado badan baa marka waxa weye ka imanaya qalbiga qofka dumarina dhowr nin inay marka waxa weeye markaa ku wada tacalluqo ma suuroobi karo marka waxa weeye ninka qalbigiisu waa dhici kartaa inuu marka waxa wada qaado oo wada aqbali karo waxaa laga rabaa un cadaalad inuu la yimaadaa laga rabaa taasna raggu cadaaladda lama wada yimaadaan laakiin waxaa waajib oo laga rabaa cadaalad inay la yimaadaan baa laga rabaa haddayna cadaalad la imanaynin oo u cadaalad samaynayn midka inay ku kaaftoomaan ayaa waajib ku yahay wahaakada calaa kulli xaal wax shareecada islaamka lagu dhaleeceeyo ma aha tacadudku aan u soo noqonno mawduuca nebigu calayhi salaatu wasalaam waa boorriyey yacni guurka qur-aankana aayaad badan baa laynoogu sheegayaa fadliga guurka wanaaggiisana laynoogu sheegaya oo ilaahay noogu manno sheeganaya wa huwa aladii khalaqa min almaa'i bashara fajacalahu nasaban wa sihra wa kaana rabbuka qadiira waa manno sheegad ilaahay ugu manno sheeganaya addoommadiisa wuxuu ilaahay ku ammaanay awliyadiisa iyo dadka wanaagsan inay ku ducaysanayaan inuu markaa ilaahay ka siiyo xagga dumarkooda iyo tafiirtoodaba waxay ku farxaan oo ku indhaqabowsadaan waladiina yaquuluuna rabbanaa hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun in wax wanaagsan ay tahaa laga fahmaya laga qaadanaya waxaa ku soo arooray qur'aanka iyadoo ilaahay amraayo guurka wa ankixu alayaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum u guuriya kuwan markaa waxa weeye yacni guriga lahayn ee idinka idinka mida markaa u guuriya xataa waxaa la amray kuwii addoommada ahaa iyo kuwii xorta ahaa nooc walba in loo guuriyo ayaa la amray waa amri rabbaani amar xagga ilaahay ka ahaadii wey nebiguna waa amray calayhi salaatu wasalaam yaa macshar ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarj cabdullahi mascuud wuxuu yidhi dhallinyaro aan waxba haynin annagoo ah ayaa nebigu nagu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatasawaj ururka dhallinyaradow ku kastoo idinka idinka mid oo kari kara guurka kari kara waxaa loo jeedaa yacnii awooddii guurka markaa uu ku awoodaayey oo waxa weeye markaa Eh, galmadii iyo markaa waxa weeye marka maalkii labadaba laga tilmaamaayo ha guursado falyatazawaj wa amar fa innahu aqadu lilbasar waayo guurka uu guursadaa indhaha waa u laabis badan yahay oo dumarka ajnabiyaadka inuu indhaha la raaco waa uga celin badan yahay oo indhihiisii inuu laabto oo xaaraanta ka dhowrto baa ka imanaysa wa axsanu lilfarji xubinta tarankana waa u dhowris badan yahay oo inuu xubintiisa tarankana xaaraanta ka dhowro ayaa markaa ka imanaysa xadiiskana iyo muslim baa soo wariyey mar kale nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam tasawaju alwaluuda alwaduuda fa inii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama waxaa guursataan ta dhalmada badan ee jacaylka badan guursada waayo anigu waxaan idinku fara dhiganayaa aakhiro ummadahaan idinku fara dhiganayaa marka waxaa la rabaa ummatu muxamed in la farabadiyaa la rabaa si ummaddu u farabadato xadiiskan abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey albaanina waa saxiixiyey marka amaruu nebigu amrayo iyo amar ilaahay amrayo baa labadiiba markaa jiraan oo ku sugan yihiin adilada xagga fadliga waxaa laynoo sheegay fadli badan baa lagu sheegay waa xadiis nebiga laga soo wariyey inuu yidhi inuu yidhi ida tazawaja alcabdu faqad istakmala nisfa addiin falyataqi illaaha maa baqi hadduu addoonku guursado diintiisa nus buu dhammaystirtay baaqiga soo hadhay ilaahay ha kaga baqo dabaraani baa awsadka ku soo wariyey albaani wuxuu odhanaya dacfi baa ku jira laakiin riwaayo kaleo qaweynaysa oo xoojinaysa ayaa jirta labada riwaayo marka la isu geeyo way isquweynayaan riwaayada kalena waxay sheegaysaa man razaqahu allahu imra'atan saalixatan faqad acaanahu calaa shatri diinih falyattaqi illaha fi shatri athaani kuu ilaahay ku arsaaqo gabadh wanaagsan wuxuu ku caawiyey diintiisa kala badhow bar ayuu ku caawiyey yacnii inuu dhammaystirtoo la yimaado ilaahay ha kaga baqo nuska ama qaybta hadhay ilahay ha kaga boqo saxiixada ayuu ku quweynayaa sheekh albani labada dariiq markuu isu geeyo isku quweynaya xadiis kale wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam liyatakhid axadukum qalban shaakira walisaana daakira wazawjatan mu'minatan muciinatan cala amri alaakhira imaam axmed iyo tirmidi baa soo wariyey albaanina waa saxiixinaya midkiin ha yeesho qalbi shukri naqaaya iyo carab ilaahay xusaaya iyo gabadh mu'minada ah oo ku caawisa arrinka aakhiro riwaayo kale waxay sheegaysaa markay soo degtay waaladiina yaknizuuna adahab waalfida aayaddaasi markay soo degtay ayay waxay yidhaahdeen oo nebigu u sheegay saxaabada ayaa waxay yidhaahdeen maal wanaagsan haddaanu garanayno waa yeelan lahayn markaasaa waxaa laga soo wariyey nebigu inuu ku yidhi afdaluhu lisaanun daakirun wa qalbun shaakirun wazawjatu mu'minatu tuciinuhu calaa iimaani imaam axmed iyo tirmidiya ibnu maajah ayaa soo wariyey yacnii maalka wanaagsan aad sheegaysaan waxa ugu wanaag badan yacni waa ka wanaagsan yaa loo jeedaa carab ilaahay xusaaya iyo qalbi shukri naqaaya iyo gabadh mu'minada ah oo iimaankiisa ku caawisa iimaankiisa ku caawisa waxaad ka arkaysaa adiladaas aynu soo aroorinay fadliga uu leeyahay guurku ayaad ka arkaysa culammadu waxay ka digeen in guurka la yska daayo waxaanay markaa aad u ammaaneen in guurka lala yimaado cumar bnu khadaab waxaa laga sheegay inuu yidhi maa yamnacuka min azawaaji ilaa cajzun aw fujuur guur waxa kuu diidaa waa laba miduun ama waa cajzi iyo taag darro dee aad markaa waxa weeye iska taag daran tahay oo aad karti liidato ama waxa weeye fujuur iyo fisqi baa kuu diida inaad xumaan iyo macaasi la timaaddo ama inaad waxa weeye tamar darro ay kaa tahay labadaa midunbaaba kuu diida imaam axmed waxa uu yidhi laysat alcusuubatu min alislaami fii shay guur la'aantu islaamnimada waxba kagama sugna cidda kuugu yeedhana guur la'aan kuugu yeedhaana shay aan islaamkii ahayn buu kuugu yeedhaya shay aan islaamkii ahayn ayuu kuugu yeedhaya guurkii waxaa ku sugan fawaa'id baa ku sugan iyo samaraad midho iyo faa'iidooyin baa ku jira faa'iidooyinka haddaynu wax ka tilmaanno waxaa ka mid a midda koowaad amarkii sharcigoo la qaadanayo imtihaal lagula imanaya ayaa ku jira oo ilaahay uu yidhi wa ankixu alayaama minkum oo nebigu yidhi falyatazawaj oo nebigu yidhi tazawaju alwaluuda alwaduuda halkaa ambaraarujiyo waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo yacni inay dhalmo badan tahay oo jacayl badan tahay maxaa lagu garanayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen inay dhalmo badan tahay waxaa lagu garanayaa waxaa la eegayaa qaraabadeeda aabbaheed iyo hooyadeed yacni markaa adeeradeed eedooyinkeed yacni habaryaraheed kuwaasoo kalea la eegayaa haddii kuwa ad aragto waxa weeye inay dhalmo badan yihiin yadana waxaa loo malaynayaa inay dhalmo badan tahay oo firka ama hiddahaasi ku sugan yihi marka alwaluud halkaasaa laga qiyaasay laakiin haddii markaa kuwaas ku xeeran iyada ka agdhow tarantoodu yar tahay ama markaa waxa weeye eh, ay madhalaysyadu ku badan yihiin yacni xaaladda noocaas ah dee waxa weeye amaaradu waxay u noqon kartaa inaynay ahayn alwaluud tii dhalmada badnayd inaynay ahayn alwaduud maxaa lagu garanaya inay jacayl badan tahay alwaduud waxay yidhaahdeen culammadu ta jacaylka badan waxaa loo jeedaa kuwa shabbadaha abaa loo jeedaa waayo gabadho hadday carmal noqoto qalbigeedii horaa loo degay qalbigeedii horaa loo degay marka jacaylkeedu waa qaybsamay sida badanna ninka markaa ku horeeya ayay gabadhu aad markaa u sheeg sheegtaa yacni hadduu mid kale guursado had yo jeer waxay isu qiyaastaa axwaashiisoo dhan ninkii hore iyo ninkan maxay iskaga dhacaan wax walba inay isu eegto ay tidhaahdo kiiyo kan waa iyama marka waxa weeye muraadka looga jeedaa waxay tahay in laga tilmaamayo alwaduud yacni kuwa shabadaha in laga tilmaamayo kuwa shabadaha in laga tilmaamayo xagga marka axkaamta marka laga eegaayo axkaamta caam ahaan culammadu waxay yidhaahdeen mawaanic qofka u diidaysa haddaynay jirin ninkuna uu yahay nin waxa weeye awoodaya yacni markaa guurkii xag markaa xuquuqdiisii inuu guto hadday tahay xagga firaashka iyo hadday tahay xagga markaa maalka mid walba uu kari karayo uuna markaa naftiisa zine uga baqaayo xaalka noocaasa wuxuu ku noqonayaa guurku waajib haddii aanu xaaladdaa gaadhsiisnayn waxaa la ysku hayaa oo aanu naftiisa zine uga baqayn laakiin labada arrinee kaleba ay xaasil yihiin awood ahaan ma sunna mise waa waajib khilaaf baa ku jira jumhuurku waxay leeyihin waa sunne haddaanu naftiisa zine uga baqayn laakiin uu markaa waxa weeye galmadiina awoodaayo maalkii uu ku guursanayeyna u haysto waxay noqonaysaa sunne sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan daa'ifa min ahlicilmina waxay qaateen amarka ku soo arooray nusuusta waxay yidhahdeen alamru yaqtadii alwujuub dadka qaarkood wuxuu u noqonayaa nisbadooda makruuh qaar wuxuu ka noqonayaa xaaraan marka waxay yidhahdaan culammadu axkaamu alkhamsa ayaa ku dareeraysa axkaamu alkhamsa ayaa ku dareeraysa qofkaan marka waxamada lahayn waxamada qofka aan lahayn oo aan markaa xaqii firaashka aan gudan karaynin yacni nisbadiisa wuxuu u noqonayaa marka makruuh buu u noqonaya dadka qaarkood oo uu xaaraan ka noqonayaana waa jiraan calaa kulli xaal axkaamu khamsahay ku darinaysay culammadu yidhaahdeen aanu soo noqonna xagga ku saabsan fawaa'idda faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid a ah sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo la raacayo faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid a ah in marka cafaaf iyo dhowrsooni la doonaayo amaba dhowrsoonidu ay ku xasilayso falyatazawaj fainahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji marka cafaafkii baa laga helaya marka horena waa lagu baadi doonaya saas aawadee xadiiskii waata ku timi halaaatun xaqun cala allahi cawnuhum waxaana ka mid ahaa wa naakixun yuriidu alcafaaf marka cafaafka iyo dhowrsoonida waa lagu doonaa guurkii waxaa ka mida fawaa'idda ku sugan ubadkii in la raadinayo ummaddana la badinaayo in ummadda la badyana la rabo waana maqsad fiican in ubadka la raadiyaana waa shay fiican weeye sidaas aawadeed baa laynoo sheegay nebiyada qaarkood inay ilaahay ka baryeen inuu ilaahay ubad siiyo fahablii min ladunka waliyan yariunii wa yariu min aali yacquub marka waxay ka baryeen nebiyada qaarkood inuu ilaahay ubad ku arsaaqo marka ubadka in lagu ducaystaa waa shay fiican marka lagu ducaysanayana waa in sababtii lala yimaadaa oo ruuxu isagaan sababtii la imanin inuu yidhahdo waa iska ducaysanayaan oo cidlo iska fadhiya ilaahu ubad isii ma guursanayo haddana ubad baan ku ducaysanaya tan noocaasi sax maaha waa inuu marka asbaabtii la yimaadaa dabeedna ilaahay baryaa waxaa ka mid a fawaa'idda ku sugan ruuxa khariisadii ku abuurnayd ayaa markaa waxa weeye si hufan oo wanaagsan oo shareecada ku bannaan oo xalaalah ayaa markaa waxa weeye lagu gudanaya dariiq xaaraana lagu gudan maayoe xalaal baa lagu gudanayaa marka taasina waxa weye waa mid markaa fiican weeye nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina almar'ata ida aqbalat aqbalat fii suurati shaytaan wa ida adbarat adbarat fii suurati shaytaan lafdi kale wuxuu sheegaya almar'atu tuqbilu fii suurati shaytaan wa tudbiru fii suurati shaytaan gabadhu markay soo qaabisho waxay ku soo qaabilaysaa muuqaal shaytaan yacani waxa weeye muuqaal ama suurad wax markaa luminaysa eh, ama kadinaysa ayay ku soo qaabilaysa markay jeesatona waa saasi laeg fa idaa ra'aa axadukum falya'ti ahlahu fa dalika yaruddu maa fii nafsi markuu midkiinkaas arko arrinkaa arko eh, ha u tago ehelkiisa ha u tago yacni marka haweenaydiisa ha u tago waayo taasi waxay ka celinaysaa ka dabaalaysaa wixii naftiisa galay oo ku sugnaa xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayo kale waxay sheegaysaa fa ina macaha mila aladii macaha yacni waxa weeyaan hadduu markaa taas arko ha u tago ehelkiisa waayo waxa markaa ehelkiisa weheliya wixii gabadhaasba weheliyey bimacnaa waxa weeye sida markaa ehelkiisa shahwadii waa ku gudan karaa haasee dadka qaarkood ay yidhaahdaan baddu waa isku dhadhan baduhu waxa weeye waa kala waaweyn yihiin mid baa weyn mid baa yar mid baa cad mid baa madow mid baa cas laakiin kulligeed haddana waa isku dhadhan markaa dee gabadh walba shahwo gudadkii waa ka imanaya ya oo faa'idadii waa ku xasilaysa fa inna macahaa mila aladii macaha xadiiska uu nabigu sheegaya sala allahu alayh wasalam waa saas riwaayada waxaa soo wariyey tirmidi ibnu xibbaan nebigaa odhanaya fa ina macaha mila aladii macaha waa cibaara baliiqa tirmidi ibnu xibbaan baa soo wariyay albaanina waa saxiixinaya fawaa'idda kale waxaa ka mid a in allah loogu dhowaanaayo galmada lafteeda oo lafteedu markaa waxa weeye inay sadaqa tahay waa ka nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ajar laga helaayo ajar laga helaayo waxaa kaloo ku sugan in allah loogu dhowaanaayo masruufka uu markaa haweenayda iyo ubadkaba masruufaayo waayo ajar buu ka helayaa iyo sadaqada ayuu markaa waxba ka helayaa waata nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam wax kasta uu qofku bixiyo inuu ajar ka helayo xataa maa tajcalu fii fi imra'atik xataa waxaad markaa eh, eh, haweenaydaada aada afka u gelinayso bimacnaa quudka yaraad siinayso yacni ajar baad ka helaysa ajar ayaad ka helaysa waxa kale oo ku sugan qalbiga laftiisu inuu ku jilcayo oo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yacni shahawaadka gudadka la gudanayo shahwatu nikaax iyadu qalbigay jilcinaysaa oo waxay caawinaysaa taacadii bay caawinaysaa qalbiguna waa ku jilcayaa waxaa kaloo fawaa'idda ka mid ah taxsiilu hina haninimadu inay ku xasilayso ama haninimo lagu raadinayo oo allah wuxuu yidhi in yakuunuu fuqaraaa yugnihim allahu min fadlih hadday yihiin xataa qaar caydh ah aan waxba haysanin ee ilaahay fadligiisu ku qani yeelayaa marka guurka waxaa laga helaa qaninimo in la xoolaysto ayaa laga helaa in la xoolaysto ayaa laga helaa marka waa sabab lilghina weeye aayadda qur'aankiina waa sheegaysaa xadiidka nebiguna waa sheegaya alayhi salaau wasalaam calayhi salaau wasalaam halaaatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex ilaahay wuxuu isku waajibiyey inuu caawiyo saddexdaa maxaa ka mid a wa naakixun yuriidu alcafaaf mid guursaday oo dhowrsooni doonaya xadiidkaa waxaa soo wariyay tirmidi iyo nasaa'i baa soo wariyay culammada qaarkoodna waa quweeyeen haddaba shardi bay leedahay inuu guurkii ruuxu qaniinimo ku helayo oo uu ku tannaadayo xoola ku yeelanaayo oo sabab lilghinaa uu yahay shardigaasi waa maxay waa inuu awalan marka hore uga jeedaa imtisaal amarka sharciga uu fulinaayo muraadkiisu waa inuu yahay oo amarka guursada inuu markaa fuliyo oo rabbi ugu dhowaado muraadkiisu waa inuu yahay taqarub ila allah bidalik awalan waa inuu ilaahay ugu dhowaanayaa oo rabbi sawaab iyo ajar kaga doonaya gudashada amarka sharciga uu gudanaayo oo imtisaalan lisharci marka ay tahay yacni marka taas waa qodob qodobka labaad waxay tahay waa inuu cifo iyo dhowrsooni doonayaa oo isleeyahay guurka aad ku dhowrsoonaatid oo xaaraanta iskaga ilaalisid labadaa shardi hadday dhammaadaan oo yimaadaan wuxuu noqonayaa mid ku xoolaysanayo xoole ku helaayo dadka qaarkood waxay yidhaahdaan markay maqleen gabadhu waxay wadataa risiqeeday wadataa ayaa waxaa la sheegay nin odayo ku yidhi bal hadda risiqaaga inoo soo kari maanta yaa markaasay tidhi maxaan hayaa markaasuu yidhi ha iga hadho risiqeeday wadataana arrinka noocaase uu yidhi faham qaldan baa ku xambaaray yacni qof kastaba risqiisa ilaahay baa qoray qof risq fara badan loo qoray iyo mid markaa risq yar loo qorayba wamaa min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha daabbad kastoo arlada ku sugan ilaahay baa arsaaqdeeda ballanqaadoo isku waajibiyey haddaba arsaaqda markii loo ballan qaaday waxaa dhici kartaa in lagugu soo dhiibo adiga lagu soo mariyo risqa oo risiqa ku soo gelaya uu noqdo mid ka badan kii ku soo geli jiray markaad keligaa ahayd adigana arsaaqdaa lagu soo mariyo daliil bayna leedahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u soo cawday wuxuu uga cabanayay nimay walaala yihiin oo uu masruufo oo isagu aan shaqo tegin ee doonaya diinta inuu barto mana shaqo tago isagaana masruufa nebigu uga cawday calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu ku yidhi lacallaka tursaqu bihi waxaa laga yaabaa in isaga lagugu arsaaqaayo xoolahan lagu soo dhiibaaye aada is leedahay adaa lagu siiyey in isaga sababtiisa lagugu arsaaqayaa laga yaabaa waana xadiis oo sugan addilo kale waxaa ku soo aroortay wahal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum saxiixaanu ku sugan yahi oo miyaa laydinku gargaaraya oo laydinku nusraynaya oo laydinku arsaaqaya mooyaane kuwiinna taagta daran kuwiina taagta daran baa laydinku gargaaraya saxaabada qaar baa waxay u maleeyeen dad aan la tamar ahayn oo la awood ahayn inay ka mudan yihiin bay maleeyeen markaasaa nebigu yidhi wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducaafaaikum miyaa nasriga laydinku siinayaa oo arsaaqda laydinku siinayaa mooyaane kuwiina taagta daran riwaayo kale waxay sheegaysaa biikhlaasihim wa salaatihim wa ducaa'ihim waxaa laydinku arsaaqayaa salaadooda iyo ducadooda iyo ikhlaaskooda marka arsaaqdii in adiga lagugu soo dhiibo adiga lagu soo mariyaa laga yaabaa marka ma aha ilaaba ilaa in mar kastaba risiqeedu toos ugu imanaayo in toos loo siiyana waa dhacdaa in adiga lagu soo mariyana waa dhacdaa ha moodin haddii waxa weeye markaa eh, risiq toos loo siiyey haddaad ka weydo wakhtiyada qaarkood inaan arsaaqdii loo ballanqaaday la siin marka waxa weeye calaa kulli xaal eh, aayadda allah wuxuu inoogu sheegay in yakunuu fuqaraaa yugnihim allahu min fadlih saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey sida cumar bnu khadaab inuu yihi iltamisu lghinaa fi lba'a haninimada ka raadiya guurka ka raadiya cabdullahi bn mascuud wuxuu uhi iltamisu lghinaa fi nikaax war hodonnimada waxaa ka doontaan guurka ka raadiya guurka ka raadiya guurka ka raadiya dadka guursada haalibkoodu xoolo markaa badan male markay guursanayaan waxaana dhacda qaar badan oo ka mid ah in markaa waxa weeye xoolihii markaa ay aada ugu bataan markaa waxa weye ay guursadaan dabadeed marka uu guursanayeyna waxaa laga yaaba wax fiican inaan isla hayn waa jiraan dad xoolale markay guursanayaan laakiin inta xoolaha le iyo intaan xoolaha lahayn kee badan waxa fara badan intaan xoolo fiican lahayn markay guursanayaan haddana waxa weeye ilaahay waa ku asturaa waxaana dhacda qaarkood inay kifaayada helaan qaarkoodna waxaa dhacdaa inay akhniyaba noqdaan labada mid walba fawaa'idda markaa laga helaayo ama midhaha iyo wanaagga laga helaayo guurka waxaa ka mid a xidhiidhka dadka ka dhaxeeya iyo isku xidhnaanshaha bulshadu inuu sii bato oo sii adkaado oo waxa weeye ruuxii wuxuu yeelanayaa yacni garab kaluu yeelanayaa yacni dadki waa xididayaan waa isdhex gelayaan waa isku kalsoonaanayaan way isgarabsanayaan ya marka qaraabadiisii oo keliya kuma koobnee cid kaleoo wanaag ka dhaxaynayaa jiraya isku xidhnaanshii dadku isku xidhnaanayeen bay taasina ka qayb qaadanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka qaarkood markuu guursaday dee waxa weeye waxay sababtay inay qowmkeedii islaamaan oo nebiga ay isku xidhmaan calayhi salaatu wasalaam maadaama nebiga noqday dee waxa weeye markaa nin la xidida uu noqday xididkoodii maadaama uu noqday halkaas waxa weeye waa ku soo hiileen waa ku soo dhowaadeen diintiina markaa waxa waa qaateen marka fawaa'id fara badan baa ku jira waxaa timi xagga caqabaadka caqabaadka ama dhibaatooyinka guurka ishortaagaya waxaa jiri kara caqabaad baa jiri kara caqabaadka haddaynu wax ka tilmaanno waxaa ka mida ghalaa' lmuhuur meheradu inay qaali noqdaan ama gurigalka alaabooyinka la iibsanaayo iyo waxa la dhigaayo inay markaa farabataan oo qaali noqdaan ama wakhtiyada qaarkood waagii horay badnayde in markaa lagu xidho ruuxa markaa guursanaya yarad in lagu xidho oo la yidhaahdo xoolaha caynkaasa waa inaad bixisaa kole waayadan sidii hore waa ka yar tahay oo markaa hadda miyada laga yaabaa wax inay ka yara jiraan laakiin waagii hore dee aad bay u badnayd baa la yidhi taa maalka ku saabsan waxay ka mid tahay caqabadaha guurka hortaagan bay ka mid tahay oo dhallinyaro fara badan inay guursadaan u diidaya laba geesood baynay leedahay gees waxay ku saabsan tahay xagga markaa yaradada dadka miyada ah ee ku shardinaya oo ku xidhaya intaas iyo intaasoo yarada waa inaad bixisaa haddii kale ku siin maayo sidaa in la yidhaahdo mid munaasiba ma aha dhibaatooyin iyo fasaad baana ka imanaya waxaa dhacdo dhallinyarada qaarkood markii loo diiday hablihii in la siiyo ama inantii in la siiyo markii loo diiday inay ku kalliftay inay masaafeeyaan oo kaxaystaan oo ay habeen la guureeyaan waayo inankiiyo inantii waa isdoonayaan xoole uu ku geed fadhiistana ma haysto markay saas yadii dhacday yagiina ay isdoonayaan waalidadiina ay isu diideen fasaad baa ka yimaadda mar waxa dhacda inay gaarba u mucaamilaan oo dabeed markaa ay ka timaaddo in xaaraan ay isugu tagaan oo dabeed lagu war helo inantii owr leh mar kale waxaa dhacdaa in lala guureeyo la masaafeeyo oo dabeed markaa wadaad inta meel loogu geeyo la yidhaahdo noo meheri ow dabeedna markaa sidaas u yidhahdo waa isku xidhay waagii hore weliba aad bay u badnayd markii la yidhi guurka bilaa weligu mehersami maayo markaa lafteeda waxay dadka qaarkood sameeyeen inay markaa gabadhii lasoo xaseeyo dabeedna markaa waxabay oday lasoo diro oo la yidhaahdo wakaaladii inoo soo qaad ama gabadhii markaa hadda annaga haynee inankaygaa la tegay ama inankaan adeerka u ahay baa la tegay yacni noo meheri deedna uu is yidhaahdo dee haatan raacdaye isaga meheri taasina waxay xambaarsan tahay dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay gabadh nin ajnabiga kaxaysanayo ay isdoonayaan cidlo marka isla maraan oo habeen isla guureeyaan waxaaba dhici karta in fitna ka timaaddo oo intaa aan la gaadhin wadaadka wax ku cantatabaya aan la gaadhin waxaaba dhici karta markaa in wax layska macnaysto ya taasina way dhacdaa wakhtiyada qaarkood qasas ku saabsanna waa la sheegay waxyaalaha caddaynayana waxaa ka mid ah wakhtiyada qaarkood oo waalidadu ku adkaystaan ilaaba ilaa soo celi ilaad soo celiso wax alla wax suurogelaya ma jiro ayaa waxaa dhacday qaarkoodoo la soo celiyey ayaa dumar loo diroo layidhi eega markaasaa waxaa la arkay inaynay badbaado qabin ya oo inantii ma badbaado qabto faraa ka muuqda ashyaadaasi way dhacdaa marar badanna way dhacday in inantii marka waxaa nin ajnabigii la safro oo haysto marka hore sharcan ma bannaana laa yaxillu liimri'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata yowmin waleyla ilaa wa macaha duu maxram uma xalaal aha gabadh ilaahay rumaysa iyo maalinta aakhiro inay safarto ama socdaasho masaafo habeen iyo maalin la socdo inuu maxramkeed weheliyo mooyaane shakhsi aan gayaan u ahayn sharcan ama walaalkeeda ama aabbaheeda ama kay eedda ruma u tahay ka ruma u ah kaabti ruma u ah iyo kuwa la midka ah axadu maxaarimiha si kale inay ku safartaa xalaalu maaha waa qodob mid labaad waxaa ka imanaysa khalwo laa yakhlu rajulun bimra'atin ilaa kaana ashaytaanu haalisahuma wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin gabadh markaa lama keli noqdo inuu shaydaanku ku saddex yahay mooyaane iyaduna waa xaaraan labaad ya waxaase igu layaab badnaa wadaad baan mar waxaan ka maqlay magaaladan aynu joogno hadda waa dhinto wuxuu hormarsaday waa la kulmaye iyadoo masaladaa laga doodaayo ku saabsan guurka masaafada ayaa wadaad ku soo arooriyey oo yidhi niyow fitnaaba ka iman karto dariiqa inay zinadu ku dhacdaaba dhici karta markaasaa wadaadkii wuxuu ku jawaabay waxaan ku idhaahdaa wadaadkaa odhanaya aniguna dhegahaygaan ku maqlayey majliskaana waan fadhiyey laakiin shakhsiga la doodayay ma ahayn indhahayguna waa arkayeen dhegahayguna waa maqlayeen wadaadkii wuxuu yidhi waxaan ku idhaahdaa war haddii shaydaanba kugu qaado horaha ugu marinoo bal halkaa boodyaha iyo meelaha iskaga daaddaadi anaa ku idhaahda buu ku bal meesha wadaadka sidaa ku leeyahay ida kaana rabu lbeyti bidufi daariban fashiimatu ahli lbeyti kullihim raqsu ya haddii wadaadkii sidaa ku leeyahay maxaad u malaynaysaa bal caamadiina maxaad u malayn ya maxaad ka fili fitanka noocaasa waxaa sababaya adkaynta marka hore guurka la adkaynayo oo guurkii lagu xidhayo xoola lagu xidhayo in inantaadii diinteedii dhaawacanto oo dhowrsoonaanteedii dhaawacanto oo ceebi ay raacdo oo dembi ay ku dhacdo oo meelaha khatarta ay u badrheedho iyo inaad maal yar hesho yaa bal hadda ka warran inay diinteedu dhowranto oo cafaafkeedu iyo dhowrsanaanteedu ay markaa mid dhowr soo noqoto oo xishoonaysa oo wanaagsan oo ceeb ka maran ya oo diinteedu ilaashan tahay oo xubinteeda taranku ilaashan tahay oo dembigaas aan ku dhicin inay noqoto iyo oo maalka yari kuba seego iyo inaad maal yar hesho intuba cawaranto labada waa iman yaa maa lakum kayfa taxkumuun nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid hadduu idin yimaado midaa ka raallitiin diintiisa yacni tadayunkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu oo dhaqankiisu wanaagsan yahay tadayunkiisa camalka uu diinta ku camal falayaana uu fiican yahay hadduu idin yimaado oo guur idinka doonaayo fazawijuuhu u guuriya ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid haddaad sidaa yeeli weydaan fitna arlada ka jiri doonta iyo fasaad weyn ama fasaad ballaadhan oo fasaadun kabiirna waa loo soo wariyaa marka nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in la eegaayo xagga tadayunka iyo xagga akhlaaqda lama odhan ka maal leh ka guri sharafeed ka dhashay yaa ka madaxi dhashay ka taajir dharay ka taajirka ah ka quruxda badan ka xoogga badan yaa waxyaalaha kale dadku wax ku qiimeeyaan lama sheegin addiin waalkhuluqu baa la sheegay diin iyo akhlaaq halkaan ku sii daree dadka qaarkood waxay doonaan iyagu yayna waxba ka helinbe inantooda cidday siinayaan inuu noqdo ruux markaa ladan oo wax haysta markaasay waxay leeyihiin inankani waxba ma haystee maxaan uga guurinaa siin maayo taasina waa qalad kale weeye arsaaqda ilaahay baa haya ruux walbana arsaaqdiisa waa qoray haddii waxa weeye marka arrinkaa ay la yimaadaan oo ay doonayaan dhowrsooni iyo wanaag ay doonayaanna ilaahay waa asturayaa wacdiga waa allah u ballanqaadayna waayi maayaan xoola ma lahoo qani ma aha ama ruux ladanoo xoola haysta ma aha uguma guurinayo inuu yidhaahdaa waa qalad waxayna ka mid tahay waxyaalaha fitnada sababaya bal inantii hadday garcato maxaad ka faa'iidday yaa yacani waxa weeye waxay noqonaysaa inuu markaa waxa weeye xoolihiina seegay yaa inantiisa dhowrsoonideedii iyo wanaaggeedii iyo ceeb la'aanteediina seegay ya yacni meel walba yacni wanaaggii waa seegay waxaa laga yaabaa markaa lafteeda qaarkood inay doonaan inay dee xoolo ka qaataan oo yidhaahdaan inan baa nalaga garciyey na siiya xaalkii sharcanna waxaa la ogsoon yahay inanta haddii aan la kufsan ee raalli ahaansho arrinkaasi ku dhaco xaaraanta in la sameeyaa oo zinadu ay ku dhacday raalli ahaansho ee ay inay khasbid ku dhicin iyo kufsi shilin in laga qaataa ma bannaana isku siba inay u dembaabeen dembiga midkoodna kama xoog badno dembiga ka kale soomaalida qaarkood waxay ka dhigayaan inan baa nalaga xumeeyey leeyihin waar inanta keliya lama xumayne inantu ina kale waa xumaysay ya waxay ka dhigayaan kaannahu iyadu markaa dee wa iyadu waa nisay ku leeyihin ha iyadu waa nise eh inanta waa la xumeeyey waxaaba laga yaabaa iyadu inay u badnayd markuu zinada ilaahay sheegaayey waxaa la horaan sheegay gabadha zinadeeda ah. azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda tuugada markii la sheegayay ninkaa la hormariyey wsaariqu wsaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaءan bima kasabaa nakaala min allah waayo tuugada raggaa u badan laakiin markuu zinada ilaahay sheegayey inantuu hormariyey azaaniyatu wazaani inantii baa la horraysiiyey maxaa loo horraysiinayaa waxay yidhahdeen haalibka zinadu waxay ku imanaysaa sababista gabadhu ay sababtay marka hore markaa waxa weeye inay cawraadkeeda muujiso tabarujka la timaado inay ragga isu bandhigto inay isjajabiso in marka lala hadlo hadalka jilciso yacni waxyaalaha noocaasi waxyaalaha kadinaya weeye ee u jilaabaya ee u soo jiidaya zinadii ragga qalbiyadoodana si aaday u dagi karaan famaa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aglaba lidii lubbin minkunna waatuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ma arag qaar caqligoodu naaqus yahay oo uga qaalib noqosho badan oo ka rayn badan nin caqli u saaxiiba dumarow idinka markaa qaar caqligoodu naaqis yahay oo uga qaalib noqosho badan idinka ma arag bimacnaa idinkaa ugu badan wax rag ka qaalib noqda haddii la eego xadka sharciga ah looma kala badina isku mid baa laga dhigay marka dembigoodu waa isla eg yahay ziyaado ma kala leh mid weliba ka kale waa xumeeyey saas aawadee xadkii sharciga lama kala badin oo lama odhan ninkana ka jara boqol jeedal gabadhana ka jara konton jeedal war shareecad miyaa ku haysaan abadan la heli maayo azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda rajmigii hadday tahay labadaba waa la rajminayaa waqdiyaa unaysu ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha xadka adduunyadu waa isku mid cuquubada aakhirana waa isku mid dembigeedu wax dheeraadoo kale leeyahy ma jiro gabadha haddii la kufsadoo la khasbo iyadu waa ka duwanta waxaa ah hadday inan yar tahay waxay ka dhigan tahay wax ma dooran karto waxa lagu sameeyaa kufsay ka dhigan tahay waxaa la mid ah hadday waalan tahay iyaduna khiyaar ma haddii wax lagu sameeyo waxay ka dhigan tahay in la khasbay haddii waxa weeye markaa la kufsaday kufsiguna calaamaad buu leeyahay xaalka noocaasa waa ka duwantaho waxay yeelanaysaa markaa iyadu mahrulmisli bay yeelanaysaa sharci ahaan waa arrinay mutaysanayso haddii waxa weye bikrada ay ahayd oo la bakaara jabiyeyna arshul bakaara yeelanaysa oo dheeraad ka ah ya bikradnimada la jebiyey yacni arshigeedii iyo muqdurkeedii nabarre haddii loo geystana wax allo wixii nabara waa loo xaqayaa waa haddii kufsi ay tahay saddexda suuro ay sheegnayna waa kufsi haddaynay qaangaadh ahayn hadday waalan tahay caqliba hal ahaatee oo qaangaadhba ha ahaatee haddii la khasbo la toojargeriyey intaa midnaba haddaynay ahayn ay tahay laba qof oo is ogolaaday oo zinada wada sameeyoo xaaraanta ku wada dhacay shilin in laga qaataa ma bannaana haddii laga qaatay waxa la qaadanaya ma garanaysaa xaal lagu magacaabo kimi shirkii zinadaa la qaadanayaa mushqaayadii odaygu wuxuu raba ma taqaaniin wuxuu leeyahay kimi shirkii inantayada aad kaga sinaysatay mushqaayaddii keen ya xaal ku magacaabo waa kimi shir nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam mahru lbaqiy gabadha sinaysatay meherkeeda waa reebay waa xaaraan marka taana saa weeye waxaa timi tan ku saabsan meheradii in qaali laga dhigay ama qalabada iyo waxa la dhigaayo iyo gogolaha la dhigaayo iyo meelaha qaarkood way kusii kala duwan tahay oo beledada qaarkood de waxaaba la shardinaya wax ka dheeraada ya beledada qaar waxaa la yidhi waxaa la shartiyaa intaasoo dahaba gabadha waa inuu u keenaa waxyaalahaas markaa la adkaynaayo oo meherka qaali laga dhigaayo amaba waxa weeye markaa kharashyadan markaa badan la sii badinayo waxay ka mid tahay waxyaalaha guurka adkaynaya cumar bnu khadaab radi allahu canhu wa wuxuu yidhi alaa laa tagaaluu fi lmuhuur meherada markaa ku talax teginoo ha farabadinina ilaahay baan ku dhaartay hadduu markaa meherku ahaan lahaa badinta la badiyaa makrumatan fi dunya aw taqwa cinda allah hadduu ahaan lahaa taqwo ilaahay agtiisa wax loogu dhowaanayo hadduu ahaan lahaa ama sharaf ahaan lahaa adduunyada gudaheeda waxaa idinka awlaysnaan lahaa rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam dumarkii uu nebigu guursaday iyo hablihiisii la guursaday toonna midna lagama badin isnatay casharata uuqiya intaa lagama badin markaa ku talax teginoo ha farabadinina meherada asarka caynkaasee cumar sidaa ku yidhi waxa weeye waa saxiix waa sugan yahay ha yeeshee waxaa caanbaxday in la yidhi gabadh baa ictiraadoo tidhi cumarow maxaad noogu diidaysaa sawta ilaahay noo banneeyey dabeedna aayatu nisaa ay akhriday dabeedna markaa uu ku yidhi kullu nnaasi afqahu min cumar qisada intaa dambe waa daciifa ma sugna sida xaafid ibnu xajar iyo albaaniya ay sheegayaan intaa dambe sanadkeedu waa daciifo ma sugna saas aawood ha ku kadsoomin ictiraadkaa la sheegayaa waa mid waxa weeye aan sugnayn sharci ahaanna waxaa la boorriyey guurka in la sahlo la fudaydiyo ayaa la boorriyey oo inna acdama annisaa'i barakatan aysaruhunna mu'na waxaa la soo wariyey dumarka waxaa ugu barako badan kuwa ugu fudud xagga kharashka baa ugu barako badan xadiis kale waxaa ku soo arooray barakada gabadha waxaa ka mid ah taysiiru sadaaqiha taysiiru raximiha in si walba ay u fududaato xaggii meherkeedu inuu fudud yahay xaggii caloolgalka ilmuhu caloolgelaya inuu fudud yahay oo markiiba talaq barakadeeda ka mid marka in la sahlo la fudaydiyo baa laynagu boorinayaa waxaa kaloo jirta wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii iyo salafkii haddii loo noqdo aad iyo aad baa guurka loo sahli jiray meherka loo fududayn jiray quyuuddan badan iyo waxyaalahaasi ma jiri jirin waxaa dhici jirtay ragga qaarkood in la yidhi waxaa lagugu guurinayaa kaatun yar oo bir ah gabadh baa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ku sugan nafteeday nebiga u hibaysay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu saa u eegay fasacada fiiha anadara wa sawaba aragtidu marna sare u raaciyey marna hoosu dhigay markuu saa u eegay wuu ka jeestay ma jawaabinoo ma hadlin ma odhan kuma doonaayo nebigu waa xishood badnaa calayhi asalaatu wasalaam hadduu shay karaahiyo isla waa aamusi jiray hadal dadka shucuurkooda dhibaaya kuma odhan jirin markuu arkay nin saxaabiyo meesha joogay in nebigu ka jeestay uuna u jawaabi waayo wax qabuulana siin waayey diidmana siin waayey ayuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah haddaana dan u lahayn aniga ii guuri ninkaas saxaabigii xoola ma hayo dabeedna wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan kugu guuriyo oo mehera la kaalay meherkuna wuxuu ahaa mid dee waxa weeye hor laga bixiyo oo dayn iskama ahaan jirin ninkii baa waxa weeye yidhi waxa ma hayo wuxuu idhi nebigu doon ayuu ku yidhi wuxuu gaadhsiiyey iltamis walow khaataman min xadiid war bal wax raadi kulay ku tahay kaatun yar oo bir ah dee mid dahaba ma aha mid fidaa ah ma aha oo qalin ah waa mid bir ah kulay kaatun bira tahay bal wuxuu raadi ninkii waa tegey waa soo noqday wuxuu idhi ma hayo kaatunkii birta soo waan wuxuu idhi go'aan guntanahay dhar badan xataa ninku ma haysto aan guntanahay iigu meheri wuxuu idhi go'aad guntan tahay haddii haddiyada la siiyo adiga waxba ku saaraan maayaan hadduu adiga ku saaran yahayna dee yadii waxba ka heli mayso gabadhi waa iska aamusan tahay nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qur'aanka maxaad haysaa wuxuu sheegay suurado uu hayo oo uu xafidsan yahay idhab faqad zawajtukaha bima macaka min alqur'aan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan kuugu guuriyey qur'aanka kuweheliyaad hayso ayaan kuugu guuriyey yacnii inaad barto ayaan kuugu guuriyey badanka culammadu saasay u fasiraan bacdu ahlicilmi waxay u fasiraan qur-aanka aada xafidsantae aada hayso ya ayaan kuugu guuriyey oo dee ninka qur'aanka xafidsani waa nin sharaf leh sharafta ninkana dee gabadhi waxbay kaga intifaacaysaa oo sharaftii waxbaa ka gaadhaysaa marka la yidhahdo hebel baa qaba ya marka bacdu ahlicilmi waxay u fasireen inay sharaf ku yeelato oo sharafta qur'aanka aad xafidsantahay wax ka gaadho maadaama la yahay waa zawjatu fulaan ya taasaan kuugu guuriyey waxay shaahid uga dhigeen ummu sulaym ayaa waxaa soo doonay nin baa soo doonay markaase waxay tidhi ninkaasina markaa muslim ma ahayn adoog kale lama celiye bay tidhi adoog oo guur doonaya lama celiyo ha yeeshee waxaad tahay gaal muslim ma mar haddaad gaal tahayna xalaal iima tihid ya haddaad doonayso inaad guursato islaam islaamnimada meher aan ahaynna kaa dooni maayo waxay ii meher ah islaamnimada islaamtaa ii meher ah waa saxiix aad sugan tahay islaamkii baa meher laga dhigay islaamka ninku islaamay baa ii meheray tidhi ila waxbay kaga intifaacaysaa tanna waxay yidhaahdeen culamada qaarkood inuu xaafid qur'aanka in dooro ka mida xafidsan yahay dee sharaftaa inay kaga intifaacdaan looga jeedaa laakiin waxay u badiyaan culammadu in laga tilmaamayo qadarka qur'aanka aad taqaano intaas bar in mucayanoo loo sheegay in laga tilmaamayo saasaana in sha allahu arjaxa kii lagu socdaba waxaad arkaysaa sida xataa meherkii loo sahlay qaar waxaa loogu meherin jiray in yar oo raashin ah ayaa loogu meherin jiray hadda ma waa sida meherka loo sahlaa laga qaadanaya marka wakhtigii salafka saas yadaabay ahayd sida loo sahlay ee loo fudaydiyey marka caqabadda ugu weyni waa taa ku saabsan maalka oo jihooyin kala duwan kaga tacalluqa gees labaad caqabad labaad waxay tahay waa arrinka ku saabsan waxbarashada dadka qaarkood guurka waxaa ka hortaagan waxay leeyihiin maraaxishii waxbarashadan ku jiraayo inaan dhammaystirtaan doonayaa marka hadda guursan maayo ama inan ha ahaado ama inan ha ahaato taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha caqabadaha ku ah guurka saxna ma aha marka waxa taas in la sameeyo oo in rag iyo dumar midnaba ay guurkii uga caagaan oo u daayaan ay yidhaahdaan dib baan u dhigayaa ilaa inta waxbarashada aan dhammaynayo maraaxisha akaademiga aan ku jiro waa arrin kalad ah intay kalad tahay weliba xagga hablahana ku sii kalad tahay oo qaladkeedu sii badan yahay labada midna uma fiicna laakiin waxaa sii daran weliba xagga hablaha sababtu maxay tahay cumriga hablaha aada loo doonaa waa ka kooban yahay cumriga ragga waayo dumarku in mucayanay ku dhalma daayaan hadday dhowr iyo afartan gaadhaan shan iyo afartan ilaa konton inta u dhaxaysa saddex iyo afartan ilaa konton agagaarka waxaa dhici karta inay dhalma daayaan sida khaalibka ah mid mid naadira waa dhacdaa oo konton ka dhaaftaa laakiin waa naadir weliba beledkeenna cad bay u siiyartay beledada qaarkood waxaaba la sheegay qaar lixdanka ku dhowaadaan xagga dhalmada marka ay dhalayaan marka maadaamay sidaas tahay wakhtigii inuu koobno ayaa ka dhalanaysa gabadhuna marka ugu horraysa wakhtiyada sannadaha hore ayaa aad loo jecel yahay oo dalabku aad ugu badan yahay khaasatan wixii shan iyo labaatan ka yar siddeed iyo toban ilaa shan iyo labaatan wakhtiga dalabku aad u badan yahay weeye shan iyo labaatan hadday gaadho waxaa laga yaabaa dalabku inuu soo yaraado oo sidii hore ka yaraado weliba caqabad kalena waa jirtaayo ninkii hadduu doono da'ba ha noqdee dee waxaa dhici karta albaabo badan buu tumayaa garaacayaa dhib kuma aha inuu boqol albaab garaaco way fahmaysaa maan filaya bimacnaa waxa weeye boqol dumara markaysa inuu la hadlo mid walba uu yidhahdo guur baan kaa doonayay dhib kuma aha hadday diidaanna qadarkiisii inuu nuqsaamo meel lagaga dhacay oo yacni markaa uu sharaf dhacay u qaadan maayo gabadha iyadu cid ma dalbato waa matluuba laa taaliba iyada waa la doonaaye cid ma doonto waxay eegtaa uun ka albaabkaas soo garaaca ya qadarku ku u keeno soo doonun bay eegtaa maadaama sidaas yadaa ay eegayso fursadaha inay dayacdo maaha yacni qof saalix oo wanaagsan hadday hesho waxbarashaan ku jira ama wax la mida ya ama da'dan diyaar ma ihi iyo wax la mida inaad tidhaahdo maaha meel walba inay iskaga dhacdo de ma waa inay cidda iska egtaa laakiin haddii shakhsigaasi uu yahay man tardawna diinahu wa khuluqahu labadii daabid eeg ma aha xagga markaysaa martabada shaqo wanaagsan ma haystaa xoolo badan ma leeyahay taajir ma dhalay yacnii reer xoolo badan ma ka dhashay reer madaxa ma ka dhashay reer laandheeraa ma ka dhashay yacni iyo waxa la midka ah qiimaynta waxaasoo kale in lagu eega maa waa in lagu eegaa daabitka uu nebigu sheegay man tardawna diinahu wa khuluqahu kaa laga raallida yahay xagga diintiisa iyo tadayunkiisa iyo akhlaaqdiisa labadaas qofkii laga helo hadduu u soo baxo wayna fursadda lumin ina alfursata ida lam tantahizha saarat wusa fursadda haddaanad ka faaidaysan waxay noqonaysaa midaad ku mergato aad isku cilkaambido fursadda qofku waa inuu ka faa'idaystaa ya marka waxaa weeye inan iyo inanba fursadda ha dayicina weliba hablaha si gaara waxaan leeyahay fursadda ha dayicina ya waxaa dhici karta gabadhii marka inay diiddo hadday doonto inamo aada u fara badan cid aada u fara badan oo u khidbaysay oo soo doontay oo wanaagsan oo saalixa inay diiddaa dhici karto waa is leedahay cid ka wanaagsan bal hadda sug mana oga cid ka wanaagsan inuu iman doonto kama warqabto waa in la eegaayo ay hubsataa ciddaasi saalix ma tahay mise maa markay ogaato inay ciddaasi saalix tahay waxayna ku ogaanaysaa dee inay dadka la tashato cid taqaanana weydiiso masalada ikhtiyaarkay ku saabsantay taas mawduuceennana waxaad mooddaa inay ka yara barbarsantahy lakiin haddaan iskaga daro waxaa loo baahan yahay ruuxu waa inuu sameeyaa cidda uu isleeyahay nolosha ha kula wadaagto marka hore cid taqaana waa inuu kala tashadaa oo la yimaadaa washaawirhum fi mar labaadka waa inuu sameeyaa istikhaaro waa inuu sameeya istikhaaradu waa maxay waa inuu salaadda salaatulistikhaara tukadaa ilaahayna weydiistaa meesha khayrka badan inuu waafajiyo allahuma inii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratik ila aakhirihi marka uu ducada ku ducaysanayana waa inuu qalbiga khaligareeyaa qalbigiisa oo gees u iishan oo isle samee ama ha samaynin istikhaaran sameeye ha odhan ya waa inaad gaadhiga geerka ka saartaa waa inaad khali garaysaa iyadoo uu qalbigu khaali yahay oo aanad geesna niyada u iilinin marka waa inaad eh, labadii ragcadood intaad tukato ilaahay baridaa waxa ugu horreeye qalbigaaga ku soo horaan dhaca markaad khaligaraysay dabadeed istikhaara saadiqa haddaad samaysay waa inaad ku camal fashaa waxba lagu celcelin maayo laakiin qofku wuxuu samaynayaa inuu marka hore niyada khalilgareeyo dabeedna si daacada ilaahay u baryo shayga ku soo horaan dhaca niyadiisuu ku camal falaya istikaaradana waxaa ka horraysa mushaawaro tashi inuu sameeyo cid taqaanana weydiiyo ka waraysto qofka akhlaaqdiisa dhaqankiisa markuu cadhooday siduu yahay siduu markaa yani markaa macaamilkiisu yahay sidee dabeecaddiisu tahay sidee diintiisu tahay ashyaada noocaasoo kale waa inuu waraystaa waa arrin ikhtiyaarkii ku saabsan xadiisku muxuu sheegayaa tunkaxu lmar'atu lijamaaliha walixasabiha walimaaliha walidiiniha fadfar bidaati diini taribat yadaak gabadha waxaa loo guursadaa afar shay quruxdeeda daraaddeed waa loo guursadaa xoolaheeda daraaddeedna waa loo guursadaa sharafta reerkeedu leeyahay iyo nasabkeedu uu leeyahayna waa loo guursadaa dad xasab iyo sharaf leh inay ka soo jeedo diinteeda daraaddeedna waa loo gursadaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati ddiini taribat yadaak ku guulaysata diinta u saaxiibka ah taribat yadaak yacni markaa gacmahaagu haa markaa ciidoobaane bimacnaa faqiire waxaa loo jeedaa waa shay aan looga jeedin habaar aan looga jeedin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ilaahay shardi kula galay cid muslimiinta ka mida uu habaaro haddaynay habaarka u ehelahayn inuu ilaahay ugu bedelo qurbo iyo wanaag iyo dahirnaan iyo raxmad inuu ugu bedelo caadatanna miday carabtu isticmaali jireen ma aha habaarnimo uga jeedaan marka xagga diinta waa in laga eegaa sidaa ninkiiba loo leeyahay fadfar bidaati diin ashyaada kale haddii ay raacayaan oo laakiin maqsuudka acdamkaee weyni uu yahay inu diinta laa ba's dhibi kuma sugno laakiin maqsuudku inay noqdaan almaqsuud alacdam ashyaada kale ma aha ama shayga kale lagu doorto ya yani soomaalidu waxa weeye waxay ka eegi jireen inu de ashyaada kale ya waatay odhan jireen markaa oday baa yidhi saddex awowgey baa soo gaadhay saddexna aabbahay baa soo gaadhay saddexna soo gaadhay arrinka dumarka ku saabsan haddaan sheego wuxuu idhi markaa awowey wuxuu soo gaadhay buu dumarkoo la dhalasho guursado waa tii xasabka ku saabsanayd aabbahayna wuxuu soo gaadhay dumarkoo la dhabanguursado waa tii quruxda ku saabsanayd anna waxaan soo gaadhay buuhi dumarkoo la dhuuni guursado waa hungurigii mugti waa tii maalka ku saabsanayd tii diinta maba sheeginba <laughs> ya fadfar bidaati diini taribat yadaag taa lamama sheeginba agtooda maxalba mala kumale miya marka sidaa ninka looga rabo inuu waxa weeye gabadha diinta le inuu raadsado ayaa gabadhina waxaa laga rabaa nin diin le inay raadsato saasaa laga rabaa haddii markaa waxaa lagu guursanayaa ay noqoto gabadha quruxdeeda ama dhalashadeeda iyo markaa xasabkeeda iyo sharafta ay cidday ka dhalatay sharaf leehayd ama maalkeeda waxaa laga yaabaa taasi fasaad inay xambaarsan tahay oo hadhow dhibaata ka timaado waayo gabadhii diin dabbaashaa mar haddaynay jirin oo diinteedii daciif tahay tadayunkeedii asalkii haba jiraba waxaa dhici karta inay ku kadsoonto maalkaas iyo ay ku kibirto iyo markaa waxa weeye waxyaalaha markaa quruxdaa iyo ashyaadaasi ay kediso oo dabeed hadhow fasaad a ka yimaado gurigii sababteeda ku burburo ya taasaa markaa ka iman karta marka waxa weeye arrinkaasna waa in kolley aad iyo aad looga taxadiraa marka arrinka ku saabsan cilmi ayaan weli baranayaa inuu qofku guurkii isaga daayo maaha taasoo kale waa in aad iyo aad waxa weeye laysaga jiraa kolay labada caqabo baa ka a caqabaadka ugu waaweyn ka mida waxaa ka mid a dhaqamada qaarkood inay markaa leeyihiin da'da yaroo kale inaan lagu guursan ay dhaqan u leeyihiin caadada caynkaasoo kale waa caado xun ayna habboonta in la jaro waxaanad ogaataa mar kastoo guurku yaraado adkaadana zinada iyo xumaanta iyo fawaaxishtaa badanaysa hadday umuurahaasi bataanna mujtamacii waa kharibmayaa akhlaaqdiisii baa baaba'aysa garacyadii baa badanayaan yani waagii hore garacyadu dee waa yaraayeen sooma laakiin garacyadii waxa wey waa soo badanayaan yani hadda waxa weeye magaalooyinkii kollay ashyaadaasina dee dadkii aad bay ugu kulmayaan yani tadayunkii dadkana qaar badan baa tadayunkoodii daciif yahay marka in aad iyo aad yani markaa sidii loo yaa loo yarayn lahaa ubadkaa ku dhalanaya xaaraanta ku dhalanaya dariiqa xaaraantaa ku dhalanaya si loo yareeyo waa in guurka la sahlaa oo la fudaydiyaa oo yaraan loogu guuriyaa ubadka yaraan loogu guuriyaa ayaa fiican arrinkaasi waa arrin aad iyo aad yacni u muhiima laguna booriyaa shuruudaha guudka guurka inaan la adkayn in la sahloo la fudaydiyo yacni aad iyo aad markaa loogu dadaalaa waa mid habboon kollay ashyaada cawaa'iqda ah intaasi waxyaalaha ugu mudan bay ka mid tahay laakiin bii'aadka kale waa ku kala duwan yihiin min bia ilaa bia ayay ku kala duwan yihiin ilaahay laga baryo yacni sida wanaagsan inuu nawaafajiyo ruuxuna markuu guursanayo waa inuu ducada badiyaa ilaahay inuu baryaayo aad yo aad waa inuu u badiyaa oo ilaahay baa markaa caawinaya hadduu baryada fara badiyo awoodda kaleha wax walba bixiyaana waa allah meesha ruuxu marka uu marayana dee waa halkuu rabbi u qadaray markaa baryada ilaahay waa inuu farabadiyaa istikhaaradaa iyo mushaawaradanna la yimaadaa yacni kuna dadaalaa wanaagga markaysa markaa uu ku dadaalaa hadhow marka uu guursadana waxay u baahan tahay sabir bay u baahan tahay iyo kollay nasaaix gaara ayay u baahan tahay waxay la tahay mashaayikhda kale ayaa ka warrami doona mawduucaas mawduuc kollay ballaadhan oo marka hore sida guurka loo helaa waa shay marka dambe la helo sida loo ilaaliyaana waa shay labaad marka waxay u baahan yihiin dhallinyaro marka waxa weeye aan waayo arag ahayni markay kulmaan talooyin badan bay kolley u baahan yihiin in waxa weye lala taliyo ayay u baahan yihiin bal umuurahaas waxaan uga tegayaa kolley mashaayikhda mawduucyadoodu ka agdhow yihiin ayaan markaa u dhaafayaa qadarkaasaan ku kaaftoomayaa halkaasaan kusoo gabagabaynaya insha allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk